alxamdu lilah wالsalaaةu waالsalaamu عalى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxbihi wman اhtadى bhudah wbacd ayuha اlإkhوة aلsalaamu عalaykum wraxmat اllahi taعalى wbarakaatu waxay inoo mareysay darsigeenii culum xadiidka ku saabsanaa waxaa noogu dambeeyey ama aynu weli ku guda jirnay xadiiskii marduudkaha soo ma waxaanaynu sheegnay oo inoogu dambeeyey darsigu ku saabsanaa anwaacu sakti alkhafi saktiga khafiga ah noocyadiisa tadliisu lisnaadka anwaacdiisa <clears throat> waynu dhamaynay tadliisu lisnaad anwaacdiisa soo ma waxaynu maanta ka qaadi doonnaa hadalka uu mualifku yiri xafidahu اllah wathani tadliisu shuyuukh wahuwa an yasifa araawi shaykhahu bima bihi laa yucraf intaanaynu darsiga maanta bilaabin hal meel oo ardaydu ay istishkaaleen ama ku adkaatay inaynu saxno ama toosinno ayaynu isku dayna waxau mualifku sheekha kitaabka qoray xafidahu allahu wabaaraka fiihi wasadadahu wasadadahu wayaana waxa waxa uu sheegay anwaacda tadliisu alisnaadkuu leeyahy inay ka mid tahay tadliis lqaci tadliis lqaci matniga waxay noogu qoran kaan yuxadida araawi uma yaqطca alkalaama uma yadkur yadkuru shaykhahu kaan yuxadida araawi uma yaqطcu lkalaama uma yadkuru shaykhahu wayasuuqu xadiidahu duuna dikri ayi siiqatin litaxdiid saasaa inoo qoran sidaa qoran ishkaaliga ayaa ku sugan xagga laqbada ku saabsan ardayda qaarna waa ay weydiiyeen waktigii aanu ku kulannay masaajidada mid ka mid a ishkaalkaas mu-alifka kitaabka qoray waa ku tanabuhay cibaaradii markaa wuu saxay sharax kitaabkiisa sharaxa cibaaradii wuu saxay marka cibaarada saxday waxa weye in la yidhaahdo in la yidhaahdo tadliisu lqaci wax weeyaan an yadkura shay an yadkura araawi an yadkura haddaa qoraysaan tadliisu lqaci aan tilmaama sida kutubta tacliiqa loogu qorto kitaabka haddii meel bannaan uu leeyahay in yarii soo jeeso kitaabka aada haysato hadduu meel bannaan leeyahay aad doonayso inaad shay ku dul qorto waxa fiican shayga aad ku dul qoraysaa inaanu kaa dhexgelin qoraalka dhexdiisa inaanu kaa gelin waxaa la sameeyaa iminka tadliisulqaci baynu saxaynaa soo maha tadliisulqaci dushiisaad number dhigaysaa number number waaxid ah halka safxadda sare ee bannaan halkaas halkaas intaad tadliisulqaci saa u dul dhigto number ayaad nambarkii halkaa geenaysaa markaasaad waxaad doonaysa ku dul qoraysa waadix ikhwaan nacam qaaba kutubta loo tacliiqisto kitaabkana lagu ilaaliyo ayay ka mid tahay marka sheekhu wuxuu sharaxa ku qoray mualifku in la yidhaha tadliis lqaci waxa weeye an yadkura araawi shaykhahu an yadkura araawi shaykhahu fii majlis taxdiifi mm, an yadkura araawi shaykhahu fi majlis taxdiifi wayasuuqa alxadiida wayasuuqa alxadiida wayasuuqa alxadiid duna dikri ayi siiqati liltaxdiid wayasuuqa alxadiida duna dikri ayi siiqati liltaxdiif sidaas ayuu markuu tadliisu lqaci uu tacriifinayey tacriifkiisa uu ku tacriifiyey mualifku cibaarada inuu saxay ayaad moodaa ay tii hore ka wanaagsan tahay macnaheeduna wuxuu noqonayaa an yadkura araawi waa inuu raawigu sheego shaykhahu sheekhiisii inuu sheego fii majlisi taxdiidi majlis xadiiskii lagu warinayo oo ardaydiisii haraara fadhido oo majlis cilmiya ayuu ayuu sheekhiisii sheegaya wa yasuuqa alxadiida xadiisna waa soo aroorinaya sheekhii buu sheegayaa magaciisii sheekha magaciisii buu sheegayaa dabadeedna hadalku wuu kala jarayaa markuu hadalkii kala jaro ayuu yasuuqu lxadiis xadiis buu soo aroorinayaa axaadiistii kamid a hadalkiina sheekhi sheekha sheegidiisii iyo xadiiskii soo aroorintiisana wakhti ayaama uu aamusay ama waxa weeyaan uu ka wakti buu kala jaray laakiin muxuu samaynayaa duuna dikri ayi siiqatin litaxdiid siiqo tilmaamaysa inuu xadiiskan uu soo arooriyey sheekhan magiciisa uu sheegay uu ka maqlayna ma isticmaalayo waadix ikhwaan ma isticmaalayo cibaaradaasi cibaarada inoo qora way ka fiicantah tan dambaa fiican soo ma ta hore sidaynuu laqbayna marka ta hore waxaynu waxaynumu ka an yuxaditd araawi waa inuu raawigii majlisu taxdiis sheekhiisii ku sheego uma dabadeedna majlisu kaan yuxaditha raawi waa inuu raawigu xadiis weriyo uma yaqtac kalaam deedna hadalkiibuu kala jaraya majlis hadal buu kala majlis taxdiisbuu joogaa oo lagu cilmi laga qaadanayo hadalkiibuu jarayaa sheekh mashaayikhdisii kamiduu dabeedna sheegayaa dabadeedna hadalkii iyo sheekha sheegidiisa markuu kala jarku ku kala fasliyo ayuu wuxuu soo aroorinaya xadiis xadiisa ka mid a ah, isagoon siqa taxdiis isticmaalin siiqa caddaynaysa isagoon isticmaalin marka intaa saasun baynu ugu noqonnay waa hagaag tadliis lisnaad ayuha alikhwa waxaanu nidhi waa anwaac buu leeyahy tadliis alqaci tadliis sukuut tadliis alcataf tadliisu ataswiya afartaasiba xaggee hoos galaan tadliisu lisnaad koodee ugu shar badan a talisu taswiyaha talisu taswiyaha raawigu wuxuu samaynayaa nin raawi daciifa oo u dhaxeeya laba raawi oo hiqaad ah ayuu meesha ka saarayaa labadan hiqaadee uu ninkani u dhaxeeya anaa waa laba ninoo wax kala qaatay ama wax kala qaadan kara oo wax kala maqli kara o isu soo gaari kara deedna ninkii dhexuu meesha ka saarayaa labadoodii wuu xidhiidhinayaa sanadkii ku xidhiidhinayaa markuu sanadkii sidaa u saxo wuu iska ilaalinayaa inuu inuu yidhaa labada nin xadiiskan iyaga kala maqlay siiqa cad ku cad kala maqlidana uu ka ilaalinaya macnadha taas taswiya la idhaha magac kale inuu sheegnay muxuu aha ha atajwiid muxadidiintu maxay u yaqaanaan taas tajwiid marka tajwiidkii maaha axkaamu nuuni saakinati iyo khaarijulxuruufi iyo maaha hadaad markaa nin muxadisa maqasho fulanun jawada hada lisnaad isnaadka wuu tajwiidiyeyoo quno iyo tanwiin buu ku akriyay ha u malaynin ya sheekh quno iyo tanwiin ayuu sidii qur-aanka ugu dabaqay ha u malaynin waay wathani ka labaad ee anwaacdii tadliiska ka midii waxa weeyaan buu yihi sheekhu tadliisu shuyuukhi shuyuukhdii oo la qariyo weeye wahuwa waxa weeyaan tadliisu shuyuukhu an yasifa waa inuu ku sifeeyo alraawi ninkii raawigaa inuu ku sifeeyo shaykhahu macalinkiisi inuu ku sifeeyo bimaa shay laa yucrafu bimaa sifo bimaa magac bimaa kunyo bimaa nisbo bimaa shay buu ku sifaynayaa shaygaasi magac ha noqdo sifo ha noqdo kunyo ha noqdo nisbo iyo meel uu tiiriyo ha noqoto shayga oo laa yucrafu bihi aan lagu garanaynin shayga oo laa yucrafu aan lagu garanaynin he bihi sheekhii aan lagu garanaynin bimaa bihi laa yancarif halkay culimada qaarkood ilaahin weyn tadliisu shuyuuq waxaa la idhahdaa tadliisu shuyuuq waxaa la idhahdaa waa inuu raawigu ma sheekh shuyuukhdiisa ka mida ayuu wuxuu u bixi wuxuu ku sheegayaa magac ama sifo ama kuniyo aan lagu garanaynin ama laqab iyo naanays aanu macruuf ku ahayn ayuu ku sheegaya qofkii shay aan lagu aqoonin waxaan lagu aqoonin mar magacaan lagu aqoon markaad ku magacowdo ama laqab iyo naanays aan lagu aqoon aad u sheegto ama beled aanu mashhuur ku ahayn aad u tiiriso miyaa la garanaya lama garanayo ha sheekhiisii caanka ku ahaa abu abu cabdiraxmaan asulami maalan ya ayuu wuxuu u bixinayaa wuxuu u bixinayaa abu yaxya almadani abu yaxya almadani ha dhowto abu yaxya almadani waxaa loo qaadanaya inuu qofka yahay hay inuu qof kale yahay tadliisu shuyuukh baa la dhaha taas waxaa dhacdaa dadka qaarkood inay dhowr magac leeyihiin ya waalidkii aabihii magac buu bixiyey hooyadiina magacu bixisay labadii magac baa midba meel mashhuur ka noqda soo ma dhacdo ha waay kunyuu caan ku yahay markaasaa waxaa kunyo looga dhigay magaca caruurtiisa ugu inanka ugu weyn oo maalan inankiisa ugu weyn caruurtiisa waxaa la yidhaha khaalid dabeedna abu khaalid buu caan ku yahay mashhuur wuxuu ku yahay abu khaalid laakiin wuxuu dhalay maalan nin la yidhaha cabdijabaar wuxuu dhalay nin la yidhaahdo maaragtay maxamed waxa uu dhalay maalan nin la yidhaha cabdilatiif u dhalay halkii caanka ku ah abuu khaalid ayaad waxaad ayuu nin raawiy imanaya inuu qariyu doonaya xadathana abu cabdilatiif buu leeyay carabi cabdilatiif o yaad ahayd ya abu ama xadathana abu yaxya ba odhan iminka sheekana sheekh rashiid allah yaxfadahu waybarik fii cumrihi muxuu caan ku yahay abu esh abu yaxya nin idinkaydi kamid a ah siri wax ka wariyo ciyaalkiisi kale mid kamida ah magacoodii soo qabta markaasu wuxuu yihi xadahanaa waxaa noo waramay abu cabdilcasiis maalan abu cabdilcasiis ayaa noo waramay cabdilcasiis waayo marka wuxuu sheekhii ku sheegayaa raawigu sife aan lagu garanayn kunyo aan lagu garanayn magacaan mashhuur u ahayn ha magacaan mashhuur u ahayn ayuu ku sheegaya oo muxuu sidaa ugu sheegayaa sabab waxbuu waxbuu maaragtay rabaa inuu tadlisiyo haddaan miaal sheego ruwaadda waxaa ka mid a ah caalim la dhaha cabdimalik ibnu jurayj ayaa ruwaadda ka mid a ah, xadiiska culimada xadiiska waaweynidu sheekh shuyuukhdiisii ka mida ayuu magacaanu caan ku ahayn u bixiyey waxaa la dhaha ibrahim ibnu wuxuu u bixiyey ibraahim ibnu moxamed ibnu abi cadda ibraahim ibnu moxamed ibnu abi cadda ibraahim ibnu moxamed ibnu abi cadda waa nin daciifa qadariya raafidiya xaalkiisu aada u adag yahay culimada qaarkood yaxya ibnu maciin iyo imaamu maalik iyo ibnu eh, yaxya ibnu saciid alqataan iyo waxay yidhaahdeen waa kadaab kadaab imaam axmed waxaa laga sheegay taraka annaasu xadiidahu waa ninkaa warkiisa way iskaga tegeen dadku ya daara qudni waxaa laga sheegay inu waa matruuk ninkaasi wuxuu caan ku yahay ibraahiim ibraahim ibnu abi yaxya ayuu caan ku yahay ninka culimada saa uga hadlay muxuu caan ku yahay magaciisa caan kaba maxay ibraahim ibnu abi yaxya waay markaasuu wuxuu sameeyey magiciisii aan magacaanu ku caan ahayn buu u baxshay oo wuxuu bixiyey ibraahim ibnu maxamed ibnu abi cataa ya ibnu abi cataa ibnu jurayr wuxuu odhan jiray wuxuu odhan jiray aba ma akhbaranii ibraahim ibnu moxamed ibnu abi cata haddii odhan laha akhbaranii ibraahim ibnu abi yaxya khalaas warku macruuf buu noqon laha abi yaxya magaciisa moxamed baa la yidhahdaa ma garata moxamed moxamed waalidkiina abi cataa baa la yidhahdaa awowgii kunyi u bixiyey aabbihii kunyada ku mashhuurkaana magiciisi bu halkan keenoo loo aqoonin oon mashhuur ku hayn dabeedna waxaa la mooday inuu qof kale yahay axaadiis bu saa saa ogaga wariyey marka tadliis shuyuuk baa lahaa tadliis ashuyuuk khulaasada waxa wey tadliis shuyuuk waxa weeyaan waa nooca labaad ee anwaacda tadliiska ka mid a ah macanii khulaasadiisuna waxa weeye raawigu sheekhiisa ayuu sabab uu qasdinaya darteed wuxuu u qarinayaa shaygii uu mashhuurka ku ahaa buu qarinayaa waxaanu ku sheegayaa ku magacaabayaa ku sifaynayaa wax aanu caan ku ahayn ama magac ama kunyo ama nisbo ama laqab aanu caan ku ahayn ayuu ku sheegaya isamka iyo laqabka iyo kunyada maxay ku kala duwan yihin isamku dee waa magaca qofka loo bixiyo soo ma waa zayd iyo cumar iyo cabdiraxmaan iyo cabdillaahi iyo faarax iyo saciid iyo kuwa lamidka kuniyaduna waa magaca qofka ee ku bilaabma maxay abu ama ama um umu fulan abu fulan abu maxamed abu khaalid ya abu cabdilcaziiz abu cumar kunya wey taana kunyana laqabkuna waa maxay waxaynu u naqaano naanaysta khaalid alxadda fulan alasam ma aragta fulan alcataar wahaa kada marka waa inaad saba kala garto ishkaal baa haddaba la keenay tadliiskii markaynu saa u fahnay tadliisu shuyuukhii inagu baabka aynu ku jirnay muxuu ahaa baabka aynu ku jirnay wuxuu ahaa baab lagaga warramaya asbaabu raddi lxadiid soo ma tadliisu lisnaadka in xadiiskii sakdi ku dhacay waa waadix way muuqataa soo ma sanadkii sakdi baa galay de soo soo ma tadliisu lisnaadka laakiin tadliisu shuyuukha wax sakdiga kuma jiro ee nin raawigiioo jooga ayaa magacii laga bedelay raawigii oo jooga ayaa kunyaanu lahayn kunyaanu mashhuur ku ahayn lagu sheegay raawigii oo jooga ayaa waxaa lagu sheegay nisba aanu mashhuur ku ahayn soo soo maa miyaa la tuuray iminka ibnu jurayj ibraahim ibnu yaxya ibraahim eh, ibraahim ibnu abi yaxya ibraahim ibnu abi yaxya miyuu magaciisii wada tuuro gooyey meesha ka saar mise wuu joogaayo magaciibuu ayuu farsameeyey magicuu farsameeyey soo ma ibrahim ibnu maxamed ibnu abi cata saas buu la baxay ishkaalka la keenay waxa weeye meesha inta liisku jira waa iska caddaayo shay ay ahayd inuu muuqdo la qariyey taasi may qarsoonta laakiin sanadka taliisu shuyuuku ku dhacay ma sakdi baa ku jira ha haddaanu sakdi ku jirin ilaa waxaynu ku jirnay sakdigu inuu uqaybsamo khafi iyo daahira waxa weeyaan anwaacu sakdi fi lisnaad baynu ka warramayne siduu sakdi u noqday tadliisu shuyuukh isagoon sakdiba meesha ku jirin sideebaa tadliisu shuyuukh anwaacu sakdi loogu daray war ishkaakaa ma fahanteen ya aan ku celiyo ragga qaar baa markaan weydiiyo dhago waaweyn yeelan doona hadhow aan ku celiyo tadliisku waa nooc ka mid a anwaacu sakdi fi lisnaad soo maa oo ninka sanadka tadliis ku sameeyey tadliisulisnaad ku sameeyey cid buu jaray ama aamus ha ku jaro ya ama sidii taliisu taswiyaaba meesha ha ka saaro ama sidii tadliisul isnaadka xadiis aanu sheekhiisa ka maqal oo qofkii uu ka maqlay goynayo ayuu sheekhiisi toos uga wariyay oo cid isagiiyo sheekha udhaxaysa soo ma haada in sakdi meesha ku jira way iska cadday marka laakiin tadliisulisna tadliisu shuyuukha raawigii lama goynina wuu joogaaye wixii lagu garan lahaa magicii lagu yaqaanay kunyadii lagu yaqaanay sifadii lagu yaqaanay baa meesha la qariyey marka miyuu maqan maqanyi mise wuu joogaa waa jooge xaal maqano leh sida tali sakdi loogu loo loogu tiriyey marka culimadu waxaa sakdi waxaa loogu tiriyey markii la qariyey qarintaasi waxay ka dhigtay kaanahu aanu joogin kaanahu eesh aanu joogin oo dee takdiyada lagu sameeyey ayaa ficilkii tadliis tadliiska ah qarin baa lagu sameeyey qarintaas waxay ka dhigtay kaanahu hayru mawjuud waxay qarisay xukunkiisii waxay qarisay mahiqa ma daciifba ma nin cadliyaba ma matcuun fi cadaalatihiba ma faasiqba maaminin waxa weyaan aan faasiq ahaynba xaalkiisii o dham u qarsamay soo ma kaanahu inuu yahay eyru mawjuud kaanahu inuu yahay eyru esh eyr mawjuud tiibu sheekhu kuu tilmaamaya laakina hada nawca hasa atee noocaas oo min atadliisi tadliiska ka midihi tadliisu maxay tadliisu shuyu tadliisu shuyuukha oo noo anwaacdii tadliiska ka midihi laysa min baabi saqdi fi sanadi sanadka in wax ka maqan yihiin ma aha sanadkii wax kama maqnee qofkii wuu joogaay laakiin waa la qariyayo xaaladii xaalkiisi baan la garanayn ma majruux baa ma caadil baa ma daabid xaafidabaa ma waxa weeyaan sayulxifdibaa ma nin aan xifdigiisu matcuun yahayba ma xaalkiisi waa la qariyay soo ma markaa saqdi meesha kuma jiro saqdi macnawiyaa ku jire saqdi xaqiiqiyo qofkii maqeyi kuma jira buu kuleeyay waadax soo ma hay intaana macnaheeda sidaa u fahan weeye waayahay <clears throat> haaniyan aaniyan mar labaadka adacnu fi raawi weeyaan raawigii in la tacniyo maxaynu nidhi asbaabu raddi alxadiid labaa loo qeybiyey saqdun fi sanad iyo tacnun fi raawi saqdi iyo tacn iyo tacnun fi raawi saqdigii labuu u qeybsamay saqdi daahira iyo saqdi khafiya labadiiba waa ka soo baxnay sababtii labaadee asbaabu raddi alxadiidku waa طacnu fi raawi raawigii in la duro in raawigii la duro duridda la duraya raawigana waa maxay waa durid xisiga mise mid macnawiya ha waa mid macnawiya xisi dee waxaa la yidhahdaa qofka tacniga lagu dhuftay de ninkii toridu ku dhacday budhka lala dhacay ee nabargaadhay baa la waa la tacniya hada alxisi de meesha ruwaadii lama laynaya sheekh laysma sukuumayo maxaa yidhaha ree burca hebel baa hebel bud budcaana ma dhamaa buu ku dhuftay bu dhaha umuu nixin wey mogta ya h marka xisi maaha taas xisi maaha halkanta la sheegaya acnigu waa acni macnawiya wa acnu acniga la acniyo wax laga sheego fi raawi raawigii laga sheego anwaacu noocyo weeyaan anwaacu noocyu ahaaday oo mubtadii khabar waacnu acni fi raawi la acniyo anwaacu noocyo weeye noocyuu ahaaday wayarjicu waa noqonayaa kullu nawcin nooc kastabana wuxuu noqonayaa ilaa sababi acni sabab asbaabtii wax lagu tacniinayay kamida ayuu nooc kastaaba u noqonaya nooc kasta oo anwaacu acni fi raawi kamidihi sabab keentay buu unoqonaya intaas ujeeda sabab keentay ayuu noqonaya waa asbaab acni asbaabta dacniguna casharatun toban casharatu ashyaaa toban shay weeye khamsatun shani tatacalaqu waxay ku tacalluqdaa bilcadaalati bay ku tacalluqdaa khamsatun shani tatacalaqu waa ku tacalluqdaa bilcadaalati bay ku tacalluqdaa wakhamsatun shanina bidabdi ay tatacalaqu waxay ku xidhiidhaa alxidhiidh la leedahay bidabdi xifdiga ah. su-aalaan idin weydiiyo wa asbaabu acni asbaabta acnigu casharatu ashyaa waa mubtadiye khabar asbaabu acnidu maadaama asbaab ay tahay maadaama asbaab ay tahay mudaaf aacnina mudaaf ay tahay dee macrifaysaa ku tahay soo ma waaya silo kale idin weydiinaya amsatun shan tatacalaqu waa ku tacalluqdaa bilcadaalati cadaalad bay ku tacalluqdaa waa mubtadiya khabar lakin mubtadi waa nakira halkan mubtadi waa maxay waa nakiro khamsatun shan nakira maa mubtada mubtadi sawdinki yihi mubtada nakira lagama dhigi karo walaa yajuuzu libtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydin namira wahal fatan famaa khilun lana warajulu min alkiraami cindana sawdinki waxaa akrinaya ya sidee bay ku suurto gashay khamsatun tatacallaqu bilcadaalati tas musawiqeedu waa maxay ha maim khamsatun baan doonaya mudaafka ma sheegi khamsatun tatacallaqu bilcadaalati musawiqa nikarada in mubtadi laga dhigay taswiiqiye baan raba haye may haye tanwiic iyo taksiim sax wey a waa qay waa anwaac baa shay baa anwaac laga dhigaya shaygaa anwaacda laga dhigay la qaybinayo waxa weeyaan taqsiimka la qaybinayo iyo tanwiica waxay ka mid tahay musawiqaadka maxay musawiqaat alibtidaa binnakira ayay ka mid tahay walaa yasuuq walaa yasuuqu libtidaa binnakira walaa yajuuzu libtidaa binnakira maa lam tufidka cinda zayd namira wahalfatan fiikum famaa khilun lana warajulu min alkiraami cindana waay wakamsatu bidabdi waa lamid faama lati timiya waa lasu gegeeya dee cilmiga cilmiga waa lasu gegeeya sheekh wuxuu yihi faama lati timiya halkan sheekhu wuxuu ku sheegay asbaabu acni fi raawi inay fara badantah ina inaanay toban shay tahay toban shay baa ruwaadda lagu dacniya toban sababood ayaa keena in nin raawiya la dacniyo tobankaa shay marka laysu ururiyo laba qaybood bay u kala baxaan shan ku tacalluqa cadaaladda oo oo cadaaladii raawiga lagu dacninaayo iyo shan sababood oo dacninaya haddii la helo sabab noqonaya in la dacniyo maxay raawiga xifdigiisii faama alatii timiya tatacallaqu la xidhiidha bilcadaalati cadaaladda cadaaladda raawiga ti la xidhdha miya fa hiya shantaasi waxa weeye albidcatu weeyaan bidca inuu la yimaado raawi waayahay walkadibu been weeyaan in raawigii been lagu sheego bidcadu waxay ka mid tahay min asbaab ilfisqi bay ka mid tahay soo ma kadibkuna maxay ka tahay min asbaab yeesh bidcadu may banaan tahay al ikhwa hal ilbidcatu jaa'iza waay beentuna beentuna ma banaan waay marka raawiga haddii ku noqdo ama uu macruuf ku noqdo bidco dawaabid baa loo dhigi doonaa waa raawi cadaaladiisii kharmi galay oo cadaaladiisii dacni galay wey watuhmatu bihi watuhmatu iyo in raawigii lagu tuhmo bihi ay bilkadibi been raawiga been in been lagu tuhmo watuhmatu iyo in lagu tuhmo bihi ay bilkadibi been in lagu tuhmo been cad laguma hayo laakiin been baa lagu tuhmay waynu sheegi doonaa maxay ku kala duwan yihin raawigii in been lagu helo iyo in been lagu tuhmo iyo walfisqu fisqi in raawigii lagu tuhmo e, e, cafan in raawigii fisqi uu macruufu noqdo oo uu faasiq noqdo oo asbaabu lfisqi waxyaabihii keenayay qofku inuu faasiq noqdo uu dhex dabaalanayo fisqi waxaa looga jeedaa raawigii raawigii inuu noqdo qof macruuf ku ah waxaan bidco ahayn beenna ahayn oo asbaabtii fisqiga ka mid a oo weliba asbaabta fisqiga qofka aan diinta ka saarin ah kabaa'irtii iyo sakaa'iru daa'imayay iyo waxyaabaa noocaasa in lagu barto h oo lagu duro waljahaalati iyo in laba garan waayeba cadaaladiisi inay majhuulta lamaba garan maayo ha hal huwa cadlun aw kayru cadlin ya lamaba garanayaba shantaasi waxay u noqdaan maxay xaggee u noqonayaan shantaas cadaalad buu noqonaya ha oo bidcada iyo beenta iyo been in qofkii lagu tuhmo iyo in qofkii fiski lagu helo ya oo kabaairtii dunuubta isagoo sameynaya la arko oo waxa weeyaan eh, ay sugnaato ya khamri cabaaya waxa weeyaan waxadaaya waxyaabaa lamidka wa hadi wa min asbaab lfisq ee qofka faasiqnimay geeyeysiinaysa cadaaladi qofka kuwaas waba udhimaya waxaa kaloo cadaaladi qofka wax udhimaysa in laba garan waayo laisweydiiyo qofkani ma cadli ba mise cadli ma horto majhuul majhuul lcadaala ama majhuul xaalu noqdo wa ama alatii timiya tatacalaqu la xidhiidha bidabdi xifdiga taxagga xifdiga la xidhiidha miyaa in cadaalada shaqo ku lahayn fa hiya iyadu waxa weeye fuxshulhaladi halad faaxish ah oo aan loo dul qaadan karaynin ayaa raawigii lagu sheegay haladkiisiba xadka ka baxay ilaa uu gaadhay inuu alad xaddaaye noqdo fuxshulkalad macneed waxa weeye kaladkiisibaa xaddhaaf noqday oo waayo maxaa loo odhan waayo inuu qaldamo un maxaa loo odhan waayo ma qof qalad ka badbaadiyaa jira ya yaxya ibn saciid alqadaan ba waxaa laga sheegay inuu yihi waman waman ladii laa yukti oo waa kuma qofka aan qofka bini aadin aan waa kuma markaa gef kasta looma jeedo waxaa loo jeedaa ge gef xaddhaaf iyo walkaflati mooganaan mooganaan maxaa looga jeeda ninkani nin soo jeeda maaho waa nin wax walba loo dusin karo wax walbuu iska qaadanayaayo wixii loo dhigaba uu isagu waxbaba kala soconaa walwahami wahamkuna waa waa khata ah. inuu wahmi ku dhaco oo uu shay si u qaato oo lahaa nin hebel wuu wahmiyaayo waxyaaba qaarkood sidii saxda ahayd si aan ahayn buu u maleeyey waham baa la dhaha wa suui lxifdi iyo xifdi xumaan goormaa la odhan doonaa raawigu xifdigiisu wuu xun yahay goormaase la odhan xifdigiisu ma xuma waa iman doonta wlmukhaalafati iyo inuu dadkii khilaafo mukhaalafa si qa si uu dadkii khilaafsan yahi buu wuxu warinaya a marka waxa weeyaan kuwaas ayaa waxa iyaguna waxay la tacalluqaan shantaasina xifdigii waaye aلطacnu fi cadaalat raawi inuu nimaadno sheekhu wuxu uhi bisababi اlbidcati bidca lagu ta koobaad waxa weeyaan waa طacnu bisabab lbidca in bidco darteed lagu tuhmaysto in bidco darteed lagu tuhmaysto oo bidca maxaa looga jeeda bidca waxaa looga jeedaa inuu raawigu diintii kusoo dariyo shay aan ka mid ahayn shay buu diinta kusoo darinayaa diintii iyo sunnadii nebigana aan ka mid ahayn shaygaana tacabud iyo diyaano isagoo ka diin dhiganayu usoo usoo darinaya shay uu ka shay buu soo darinayaa aan sunnadii nebiga ku jirin oo uu la imanayaa oo bidco ah uu hala abuurayaa shaygaana tacabud iyo taqarub iyo diyaano ayay ka tahay alle ugu dhawaanaya maxaa meesha ka baxay hadduu shay aanu uu la yimaado aanu taqarub uga dhawaanayn soo ma kaasi bidcada aynu xukunka ku xidhanya markaa uu ka baxaya ama wuxuu ku cibaadaysanayaa wax bidco ah oo sharciga aan asal ku lahayn ayuu ku taqarubaya culimadu waxay u qeybiyeen bidcadaasi laba bidcatun kubra iyo bidcatun suqra haddii raawiga bidcada lagu sheegay ay tahay bidco weyn bidca waa la qaybiyaa aqsaan bay leedahay bidcadu hadday bidco weyn tahay bidcadaa weyn hadduu la yimaado xadiiskiisu mutlaqan waa marduud haddii bidco weyn lagu duray oo ay ku sugnaatay maxaan kugu uri raawiga haddii bidcada lagu duray ay tahay bidcatun kubraa bidca weyn bidcadaa weynina ay sugnaatay ku durida lagu durayaa waxaa dhacday ragga qaarkood in ashyaada qaarkood lagu durayo ay sugnaan weyday ay sidaa u sugnaatay qofkaasi waxa weeye bidcadi xadiiskiisu mulaqan waa marduud xadiiskiisu mutlaqan waa marduud waay su-aasha ardaygani i weydiiyey waxaa waa su-aal baabkan ku tacalluqda laakiin warkeeda kutubta dambe aynoogu iman doona hadda qabaaciddii baan rabnaa inaan qabano bis bidcada kubraa maxaa looga jeedaa marka bidcatun kubraa waxaa looga jeedaa waa bidca raawigu diinta kaga baxay wa bidcatun mukhrijatun min almilla ma aragtaad waxay u qeybsan doonaan bidco diinta lagaga baxo iyo bidcayn diinta lagaga bixi oo maxaa ka mid a ah? bidaca diinta lagaga baxe gaalnimada ah. waxaa ka mid a ah in la inkiro ilaahay inuu cilmigiisii saabiq ahaa ee azaliga ahaa oo la idhaha ilaahay afcaasha addoommadiisa ma oga ilaa markay dhacaan mooyaane markay dhacaan kadib ayuunbu ilaahay ogaadaa ya bidcada hadday tahay bidca mukafira oo diinta lagaga baxo waxay ahlucilmigu yaqaanaan maxay bidcatun ha kubra waa bidcatun kubra ay mukhrijatu min almilla weeye waa ka inkaari cilmi illaahi alazaliy asaabiq ilaahay cilmigiisii in la inkaro la ilaahay addoommadiisa afcaashooda iyo waxa ka dhaca iyo waxay samayn doonaan ma oga ilaa markay dhacaan mooyaane walihada ahlulcilmigu nimankii bidcada nima la yimi way gaalaysiiyeen ahlulcilmigu waadix ikhwaan markaa wuxuu guri sheekhu bisababi lbidcati raawigii in lagu dacniyo bidco fa saaxibu lbidcati lkubraa ka bidcada weyn u saaxiibkaa diinta lagaga baxo ee bidco weynoo diinta lagaga baxay la yimiye ku sugnaatay marduudulxadiisi mutlaqan xadiiskiisu dhammaantii waa mid la radiyey xadiis laga warin maayo waxba laga qaadan maayo wuxuu wariyana waa marduud halkaa muxuu kuu sheegay inay bidcadii laba u qaybsantay kubra iyo suqra saaxibu lbidcati lkubraa xadiis hadduu wariyo xadiiskiisa xukunka ka yaala waa maxay waa marduudun marduudun mutlaqan kala qaadid la-aan a xadiis laga marti mutlaqan iyadoon la kala qaad qaadin xadiiskiisu kaa marduud laakiin maxaa shardiga inay bidcadaasi bidca mukhrija min almilla noqoto wa fii nafsi lwaqti inay inay sugnaato inuu raawigan ka sugnaato oo hagaag wa saaxibu lbidcati suqra bidcadii suqradayd raawigii la yimi miyaa bidcadii suqrada ahayd raawigii la yimi miyaa fa yuctabaru waa la tixga bidcada suqrada waa bidcaan diinta lagaga baxaynin laakiin laakiin sunadii khilaafsan iyo hadyigii nabiga sala allahu alayh wasalam ficilka la imaatinkeeduna aanu qofka diintii ka saaraynin aanu diintii ka saaraynin min xayu alasl waay oo bidcat lirjaa iyo bidcat lkhawaarij khawaarijtu niman waa niman muslimiinta gaa dhiigoodii banaystay oo muslimiinta bikeyri xaq ku gaalaysiinaya soo ma ha waxbay ismoodsiiyeen walihaadaa saxaabada rasuulku sala allahu calayh wasalama nimankii saxaabadii rasuulka birta ka aslay ee bidcatulkhuruuj ku dhacay ee khawaarijta ahaa may gaalaysiinin diinta kamay saarin diinta kamay saarin marka qofka bidcadiisa hadday tahay bidca laa tukhrijuhu min almilla fa yuctabaru waa la tixgelin xadi sidquhu fa yuctabaru waxaa la tixgelin sidquhu runnimadiis horta inuu run badan ya inuu runsheeg yahay ninkaa waa la ogaan oo haddii bidcada haba la yimaada ee beenawaasnimo lagu qabto oy bidcadii beenawaasnimo u raacda xeradii baadaykaas oo kadib sariixa lagu qabto kaa warkiisu waa waa cilmi kale wuxuu gelayaa aacnu fi lcadaala nooc kaloo ah dee beennimadii oo inoo iman doonto laakiin hadduu ninkii mubtadicee bidca suqraa la yimi uu noqdo nin saadiqu lahjati run badan fa yuctabaru waa la tixgelin sidquhu run badnaantiisa iyo runsheegiisa iyo wa dabduhu xifdigiisa hadduu nin xifdigiisuna fiican yahay runa lagu bartoon been lagu baran uu yahay xadiiskiisii marka labadaa la helo bishardayni laba shardi oo ithnayni bishardayni laba shardi oo ithnayni labaa laba shardi ithnayni waa iska iska taakiida laba shardi oo kalaa lagu dari raawigii bidca suqraa la yimi hadduu yahay saadiqu lahja hadduu yahay daabid xaafida xadiiskiisa waa la warinayaayo la celin maayo laakiin laba shardi oo kalaa lagu xidhaya oo labada shardi waa maxay labada shardi waxa weeye anlaa yakuna daaciyatan ilaa bidcatihi alawalu shardiga koowaad waxa weeye anlaa yakuna daaciyatan ilaa bidcatihi waa inaanu raawigani ahayn raawigan bidcada lagu duray nin bidcadan ku baaqa waa inaanu ahayn bidcadan suqradaa lafteeda waa inuu daaciye ku baaqa aanu ahayn dadku laba u qaybsami doona nin bidcadii ku dhacay laakiin daaci ku ah oo dadka ugu baaqaya oo dadka u ururinaya oo raba inay dadku bidcadii la qaataan iyo ninay isagu bidcadaasi u dhuumatay oo diin u arkay laakiin aan daaci ku ahayne isagu haysta gurigiisa la fadhiya ma aragtaa ko waa inaanu daaci bidcadaa ku ahayn wathani shardiga labaadna allaa yarwiya waa inaanu warinin maa yurawiju wax suuq geynaya bidcatahu bidcadiisa xadiisku warinaya waa inaanu noqon xadiis bidcadiisa uu ku ayadayda ha oo xadiiska bidcadiisa ayadaya warinta uu waa tuhmu soo maha suuqgeyn inuu suuqgeyn noqdaa dee laga yaaba ah, marka dee waa inuu isna la iska ilaaliyo hadalkaa markaynu koobno waa maxay raawiga bidcada suqraa la yimi hadduu yahay raawi xifdigiisa aan la durin sidqigiisa iyo runtiisana aan waxba laga sheegin oo nin runni run runbad run badnaan ama runsheegnimo runsheegnimo lagu bartay xifdigiisuna wanaagsan yahay la radin maayo xadiiskiisiiyo laba shardi oo kalea lagu xorayaa marka intaa hore laga helo bidcadu bidcadiisu inaanu daaciye ku ahayn oo ku baaqin bidcada uu ku dhacay iyo inaanu wuxuu werinayaa noqonin xadiiska laga warinayuu warinaya waa inuu noqon xadiis bidcadiisi ayida oo niman baa waxay sameeyeen axaadiis bay wariyeen bidcadoodii ayiday hadalkaasi waa khulaasatulkhulaasa laakiin masalada ku saabsan bidcada iyo ruwaaddii bidcada ku dhacday wax ka warintooda iyo sida loola dhaqmayo cilmi aad u badan ayaa ku sugan mutawalaadkani ugu tegayna lakin hadda intaasad intaas adii haynaysa hadda waay intani waa khulaaso berri aynu wax ku dhisi doono talabaad sheekhu wuxuu ku uhi bisababilkadibi waa raawi lagu tacniyey cadaaladiisii been lagu qabtay dartii oo nin been sheega inuu yahay baa soo baxday beenawaasa waxadiisu xadiiskiisana mawduucun mawduuc baa la yidhaahdaa waa xaajo dhigdhiga hadda ma garata xadiiskii ahlucilmigu waxay u bixiyeen mawduuc isagana waxaa la yidhaahdaa waa ka waxaa loo bixiyey kadaab beenaale beenaale ama dajaal ama fulaan waa ruknu min arkaan lkadib ama ilayhi lmuntaha lkadib beentii intay ururtay ururtay isagaa ku gorortay ibigeediiba ya ragga qaarkood waxaa loo bixiyey hebel hebelkii wax walba jabciyey nuux nuuxin iljaamicu markaasaa laga yaabaa inaad istiraahayaa intalow ninkani ma khisaalu lkhayr oo dhan bu jamciyey maymay saa uma jeedaan muxadisiin waxay yidhahdeen jamaca kula shayin wax kasta wuu jamciyey ila sidqa run mooyaane run mooyaane wax kasta wuu jamciyey hahe ninka xadiiskiisu markaa waa mawduuc bisababi tuhmati bilkadibi nooca saddexaad waxa weeye raawigii cadaaladiisa lagu tacniyey been lagu tuhmay darteed xadiisu xadiiskiisuna matruukun matruuk baa la idhaha xadiiskiisa magaciisu waa maxay waa matruuk oo tuhma bilkadib waa maxay culimadii waxay idhahdeen ninkan laguma hayo <coughs> been cadoo nebi maxamed uu ka sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska nebiga oo been ka sheegayna maaha laakiin hal shay oo kalea lagu hayaa waxaa lagu hayaa wararka caadiga dadka uu ka sheego ee dadka uu ka soo naqliyo iyo waxyaabaha caadiga aan xadiis ahayn ee uu sheego dadku been ka sheegaa warar beenuun jirin buu soo naqliyaa waxaa lagu hayaa alkadibu fii xadiis innaas dadka wararkooda caadiga ah ayuu ayaa beeno badan lagu qabtoo lagu jaribi markaa muxuu noqday war ninka dadkii kaleba been ka sheegaya xadiiska nebigu warinaya inuu been ka sheegaa laga yaabaaye bal hadda naga hubiya far baa gashayo deedna waxaa loo bixiyey mutahamun bilkadibi ah, tafaasiishiisu way noo iman doontaa waxaa lamida ah inuu wariyo waxaan dadkuba sheegin de waxaan dadkuba sheegin inuu weriyo waay bisababi fisqihi weeye ka kale mid faasiqnimo cadaaladiisii lagu duray fisqihi fisqi isagu uu samaynayo fisqiga maxaa looga jeedaa almacaasi alati duuna alkufri raawiga waaa lagu waaa lagu waxaa lagu sheegay inuu ku dhacay macaasi gaalnimo ka sokaysa macaasi maxay gaalnimo ka sokaysa oo wixii kabaa'iru dunuubka la odhan jiray ama sakaa'iru daa'imayo xadiisu xadiiskiisana maxaa la idhaahdaa munkarun maruux munkar baa la idhaahdaa maruux kii la tuurayna waa la idhahdaa waay tashanaad waa maxay bisababi iljahaalati jaahilnimo sababteed baa raawigan lagu dacniyey oo cadaaladdiisi lagu dacniyey falaa yucrafu la garan maayo bitacdiilin lagu garan maayo cid cadaaladdiisa sheegtay lama garanayo walaa tajriixin mucayanin cid isaga isahaantiisa u jarxisay oo wax uga sheegtayna la garan maayo jarxi isjarxina looma hayo tacdiilna looma hayo falaa yudra fi xaalihi acadlun huwa ama eesh am majruuxu wa hiya e, jahaaladaasina noocaani laba nooc weeye laba nooc weeye iyana waa sababta shanaad ee min asbaabi aلطacni fi raawi ka mida weeye waa hagaag marka shantaa sababoodba waa shan sababood oo cadaaladii raawiga dacninaya oo waxa weeyaan wuxu dhimaaya waxaa waxa weeyaan wayna kala daran yihiinoo sheekhu uu sheegi doonaa wayna kala daran yihiinoo sheekhu uu ka warrami doonaa siday u kala adag yihiin waxbuu ka tilmaami doonaa darsigeena dambaynu sheegi subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk